بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد culimo waxaynu maraynay casharkii munaadaha layliskiisii u dambeeyey ama laylisyadiisii u dambeeyey bal waxaan doonayaa hadda ardaydu inay layliskan igala shaqeeyaan ama qof ka shaqeeya inaynu hello culimada sheekh caamir ayaa inoo bilaabaya nacam bogga saddex boqol sideed iyo soddon ayaa mukhlifa alwacdi ixdari nifaaqa yaa munaadaah yaa se xarfu nida macnihiisu waa maxay oo muxuu faa'iidaynayaa munaadahana shantiisa qaybood muxuu noqonayaa munaaduhu waa mukhlifa haye xarfuniduhuna ayaa weeye ayaada maxay macnaheegu ahaan jirtay ma lilqariib mise lilbaciid lilbaciid haye munaadaha shantiisii nooc waa mudaaf calaamatulbina iyo calaamatulcraab waa midkee calaamatulcraabka mudaafku imisuu noqon jiray afartii waa midkee yaa rafiiqa almasaakiin xasharaka allaahu macahum munaadihii baan halkaana doonayaa rafiiqa munaadahaasi noociisu waa maxay shantii qaybood waa mudaaf mise waa shabiih bilmudaaf mudaaf bal shabiih bilmudaaf inooga dhig yaa rafiiqan yaa daalib alcilmi ijtahid yaa munaadaa yaa munaadaa daaliba ayaa munaadaa daaliba ayaa munaadaa sawcaynkaa ma aha munaaduhu waa daaliba waa sax shantii qaybood ee munaadahana waa midkee waa mudaafkii bal waxaad samaysaa shabiih bilmudaaf ka dhig yaa daaliban bilcilmi bal u fiirsa sheekh hadda halka ah saxix kalaamaka yaa daaliban alcilma waa sax bal waxaad ka dhigtaa nakira hayru maqsuuda yaa daalib alcilmidii nakira hayru maqsuuda ka dhig haye yaa daaliban cilman alcilma sheekh bal iska halkaa hubi yaa daaliban cilman iyo yaa daaliban alcilma iyo wax kale midkay tahay bal hubi halkaa nakira hayru maqsuudaan rabaa labada wejiyaad sheegtayba maaha nakira hayru maqsuuda labada wejiba waa shabiih bilmudaaf ilan mansuub baa ayaad ku hadashaye ama alcilma dheh ama cilman dheh waxaan doonaynaa inaynu nidhaahno nakira hayru maqsuuda ijtahid bes yaa aaliban ijtahid waa si wanaagsan layliska afraad fayaa caamilan linnaari jismuka layinun fajaribhu tamriinan bixarri dahiirati aaway munaaduhu fayaa caamilan linnaari jismuka layinun caamilan baa munaadaa aaway xarfunidihiina yaa yaa xarfunidaa shantii qaybood waa midkee nakira hayru maqsuuda bal iska hubi sheekh waa shabiih bimudaaf lanjaariya majruul baa ka diba yimide shukran bartaasuu inoogu joogayaa iska fadhiiso culima waxaynu doonaynaa cashirkeennan cashirka loo yaqaano almafcuulu macahu weeye cashirka aan ka bilaabayna almafcuulu macahu haye insha allah eh, maxaa tidhi su'aal baa hee ma soo xallisay markaa qataluuka yaa ramsa sumuudi faqad ra'w jabalan samaa min cizatin wa ibaa'in haye maxaa tidhi may waxaan idiin diiday ramsan asumuudda baan kuu diiday sheekh ya ama lisumuudi waa sax weeye waa shabiih bilmudaafbuu markaa noqonaya sidaas lisumuud ama bisumuud waxaynu maraynaa culima cashirkeenna mafcuulu macahuga u fiirso hadda ardayow mafcuulu macahuga wax cusub hamoodina waa casharkii ugu dembeeyey ee mansuubaatul asmaa marka laga warbixinayo aynu keenaynay aakhir darsi weeye mafcuulu macahuga mafcuulu macahugu tacriifuu leeyahay amsilena wuu leeyahay axkaamna wuu leeyahay mafcuulu macahugu sidiisaba waa marka aad shay samaynaysid waxaad ku ag samaynaysid oo kale maalan ficil baan samaynayaa socod ah mashii baan samaynayaa cidda aan ag lugaynayo ayaa la odhanayaa mafcuulu macahu waxaan odhanayaa jaaa muxammadun waariiqa jaaa muxammadun wa dariiqa markaan idhaa imaatinka maxamed baa samaynaya dariiqaas baanan agtiisa imanaya ama saara muxamedun wadariiqa haddaan idhaa saara muxamedun wadariiqa maxamed baa socday waddada agteeda eg waddada ma godi kartid macduufka ma dhigi karno laa yajuus an taquula saara muxamedun wadariiqu lianna dariiqa laa yamshi waddadu ma socoto laguma ogolo inaad tidhaa saara muxamedun wadariiqu maxaa lagu ogol yahay markaa saara muxamedun wadariiqa dariiqu ma socdo waad ag socotaa mafcuulu macahugu waa cidda aad agtiisa wax ku samaynayso haddaan tiirkan ag fadhiistay yaa mafcuulu macahu noqon tiirkanaan ag fadhiistay tiirkan mansuub baan ka dhigi markaa ah. haddaan adiga ku ag fadhiisto adigaa mafcuulu macahu ah jelastu wa caliyan baan odhanaya wa caliya wa caliyun odhan maayo jelastu wa caliyan jalasa muxammadun wa caliyan baan odhan jalasa muxammadun muxamed baa fadhiistay wa caliyan cali agtiisa haddaba wa caliyan markaa mansuub baan ka dhigaya waana mafcuulu macahu haddaan idhaa jelasa muxammadun wa caliyunna cadaf bay noqonaysaayo maxamedna wuu fadhiistay calina wuu fadhiistay bay noqonaysaa haddaba saara muxammadun wa dariiqa dariiqa ma godi karo oo odhan maayo saara muxammadun wa dariiqu ilan dariiqu ma socdee haddaan godoon cadaf ka dhigo wuxuu noqonayaa maxamedna wuu socday dariiqiina wuu socday suurtagalna maaha in sidaa la yidhaahdaa baabu lmafcuuli macahu mafcuuli macahuga baabkiisii ayaynu halkan ku arkaynaa tacriifuhu waynu tacriifini mafcuulu macahuga ismun waa ismi mansuubun la nasbinayo fadlatun dheeraada bacda waawin wow dabadhaca wowda oo tufiidu faa'iidaynaysa almusaaxabata musaaxabo faa'iidaynaysa ismun baynu nidhi mafcuulu macahugu waa ismun maxaa iga hadhay markaan ismun idhaahdo ficil iyo xaraf mafcuulu macahu ma noqdaan mansuubun baan haddana idhi mansuubun maxaa iga hadhay mansuubun markaan idhaahdo marfuuc iyo majruurna mafcuulu macahu ma noqdaan fadlatun baynu nidhi fadlatun waa laysa ruknan filkalaam hadalka dhexdiisa rukni ma aha maxaa iga hadhay fadlatun markaan idhaahdo cumdihii baa iga hadhay wixii rukniga ahaa oo mafcuulu macahu noqon maayo bacda waawin baanku idhi waa inuu wow daba dhaco bacda waawin maxaa iga hadhay bacda waawin markaanku idhahda bacda maca ka maca daba dhacaa mafcuulu macahu noqon maayo wowda oo tufiidu faa'iidaynaysa almusaaxaba waa wow isla saaxiibid faa'iidaynaysa tufiidu almusaaxaba hadday wowdu musaaxabo faa'iidaynayso unbu mafcuulu macahu noqon maxaa iga baxay wowda faa'iidaynaysa almushaaraka wowdu hadday mushaarako faa'iidayso ama in la wada leeyahay cadaf bay noqonaysaa ama wowda faa'iidaynaysa alqasam dhaarta iyaduna ma aha ismun waa ismi ismiga oo mansuubun la nasbinayo ismiga oo fadlatun dheeraada ismiga oo bacda waawin wowdaba dhacay wowda oo tufiidu faa'iidaynaysa almusaaxabata musaaxabo iyo isla saaxiibid faa'iidaynaysa axkaamta ismigani uu yeelanayo balile eg mafcuulu macahuga marka aan ka warbixinayno mafcuulu macahuga ama ismiga wowga daba dhaca markaan ka warbixinayno shan baa loo qaybiyaa alsmu aladii yaqacu bacda alwaaw lahu khamsatu aqsaam ismigu hadduu wowba daba dhaco shan qaybood ayuu noqonayaa oo shan buu u qaybsamayaa in la nasbiyaa inay waajib tahay oo mafcuulun macahunimo lagu nasbiyo in la nasbiyaa inay waajib tahay oo ficil xadfan mafcuulan bihi looga dhigo waa laba in la cadfaa inay waajib tahay oo macduuf laga dhigo waa saddex laba weji inay bannaanaadaan cadaf iyo nasbo oo cadafku uu xoog bato nasbuhuna uu daciif noqdo waa afar laba weji inay bannaanaadaan oo nasbuhu uu xoog bato cadafkuna uu daciifo waa shan shantaa suuro ayaan halkan ku arkaynaa oo mafcuulu macahugu uu yeelan axkaamul ismi ismigii axkaamtiisa alladii ismiga oo yaqacu dhacaya bacda waawin wow gadaasheed ismigu hadduu wow daba dhaco axkaamta looga baahan yahay kow yajibu waxa waajibaya nasbuhu in la nasbiyo calaa annahu mafcuulun macahu mafcuulun macahu inuu yahay darteed ayaana loo nasbin tusaaluhu waa sirtu waan socday wa dariiqa waddada agteeda yaa mafcuulu macahu ah wa dariiqa baa mafcuulu macahu ah kow horta ismi way tahay laba haddana mansuub way tahay saddex haddana fadlo way taho waa laga maarmi karaa afar haddana waa bacda waawin wowdu haddana waa tufiidu lmusaaxaba shan shardi baa lagaa rabaa mafcuulu macawga inaad ka hesho Eh, sirtu waan socday wadariiqa waddada agteeda ayaan socday istawal maa'u biyihiibaa kor u kacay walkhashaba qoriga wax lagu qiyaasayo miciisa walkhashabadaa godi maysid oo odhan maysid walkhashabu haddaad tidhaa walkhashabu qorigiibaa kor u kacay bay noqon qoriganina waxaa la yidhaha qorigan miqyaas baa la yidhaahdaayoo dhaamamkaa laga taagaa dhaamamka waaweyn ayaa laga taagaa ama qori baa laga sameeya ama bir nambaraana loo yeelaa biyaha dhaamka biyaha ku jira ayaa lagu ogaadaa kolba inta ay la egyihiin nambarka birtan ama qorigan ka dhex taagani kolkaa ah, dhaamka birta nambarkani iyo qoriganiba digniin bay bixiyaan inkastay mamnuuc tahay dhaam in laga sameeyo meel magaalo ka sarraysa meel magaalo ka sarraysa in laga sameeyaa waa mamnuuc sababta mamnuuc keensatayna keentayna waa fatahaaddaa laga baqaa haddaba hadday dhacdo oo dhaamkani uu ka sarreeyo magaalada ama meel tuulo oo dad ay degan yihiin uu ka sarreeyo waxaa lagala socdaa khatartiisa qoriga ka dhex taagan baa lagala socdaa kolba khatartu intay la eg baad qorigaa nambaradiisa iyo biyahani inta ay inay fatahayaan iyo intay la eg yihiin iyo hadday fatahaan halkay gaadhayaan iyo waxaasaa nambarada qoriga lagala socdaa haddaba qorigii hadduu qarsoomo ka warran ama birtii hadday qarsoonto ka warran taas ayuu doonayaa inuu ka hadlo sirtu waan socday wa dariiqa waddada agteeda ayaan socday wa dariiqa waa mafcuulu macahu ah istawaa almaa'u biyihiibaa kor u kacay walkhashaba qoriga lagu qiyaasayo agtiisa ereyga walkhashaba a ah baynu u jeednaa ka labaad yejibu waxa waajibaya kownuhu ahaantiisa macduufan mid la cadfayo uu ahaado waxaa waajiba inaynu macduuf hadda ka dhigno waa mas'alada labaad waa ficilkani haddii laba shay uun uu dhex dhaco sida dooda oo kale iminka ficilka dooda ah qof qurihii faacil mu u noqon karaa ma odhan karnaa maxamed baa dooday oo isagunbaa isla dooday qofku keligiis lama doodo faacilku waa inuu u dhaxeeyo laba shay maxamed iyo cali ayaa dooday baad odhan ama murmay ayaad odhan waa wadaagga oo kale qofku wax ma wadaagee cid kaluu la wadaago waa in la helo yejibu waxa waajibaya mas'alada labaad kownuhu inuu ahaado macduufan mid la cadfayo inuu ahaado sida ikhtasama zaydun zayd baa dooday wa caliyun iyo cali kelmaddaa wa caliyun ah in la cadfo ayaa waajibaya ilayn ereyga ficilka ikhtasama ah ayaa laba shay uun dhexdhece eh mafcuulu macahu kama dhigi karno oo odhan mayno ikhtasama zaydun zayd baa dooday wa caliyan cali agtiisuu ka dooday odhan maysid waa mamnuuc iyo ishtaraka cumaru cumar baa wadaagay wa caliyun iyo cali caligaana waa la cadfayaayo ficilka ishtiraaga ah ayaa laba shay uun dhex dhaca mas'alada saddexaad yejibu waxaa waajibaya nasbuhu in la nasbiyo ayaa waajibaya calaa annahu mafcuulun bihi mafcuulun bihi inuu yahay baana lagu nasbin lificlin ficil buu u yahay maxduufin la xadfay ficil la xadfay ayuu mafcuulun bihi u yahay tusaale ahaan akeltu waxaan cunay tufaaxatan tufaax ayaan cunay waqahwatan ereygaa waqahwatan ah ficil xadfan baa lagu nasbinayaa maxaynu odhanaynaa waqahwatan wa sharibtu qahwatan baynu odhan wa sharibtu qahwatan waxaan cabbay qahwatan bun ayaan cabbay baynu odhanaynaa oo bun baan cabnay laakiin haddaan idhaahno waa la cadfayaa waa mamnuuc wuxuna kaa noqon akaltu tufaaxatan tufaax baan cunay wa qahwatan bunna waan cunay bunka miyaa la cunaa mise waa la cabbaa bunka lama cuno dee haddaad tidhaa hadda biyaan cunay waa lagugu qoslayaa biyaha iyo lama cuno iyo shaaha iyo waa la cabaa kolkaas shariibtu baa ka xadfan ficil xadfa ayaa lagu nasbiyey wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye idaa malghaaniyaatu baraasna yowman wasanjajna alxawaajiba waalcuyuuna mufacalatun mufaacalatun facuulun mufaacalatun mufaacalatun facuulun wuxuu yidhi idaa malghaaniyaatu hablaha qurquruxda badan ee inay isqurxiyaan ka maarmay berasna hadday soo banbaxaan yowman maalin maalmaha ka mida ah hadday soo banbaxaan oo wasajajna ay soo qaanseeyaan alxawaajiba sunnayaasha ay soo qaanseeyaan walcuyuuna indhahana ay soo kuulaan gabayaagu wuxuu leeyahay hablo qurqurux badani hadday soo banbaxaan oo sunnayaasha ay soo qorqoraan ay soo qaanseeyaan indhahana walcuyuuna cadafkii waa mamnuuc waayo isha ma inta makiinad la qaadaa lagu qori isha walcuyuuna waxaynu halkaa or waxa ka xadfan ficil mafcuulun bihinimo u qaadanaya wa kaxalna alcuyuun weeyi markaa idaa malqaaniyaatu barasna yowman wasajajna alxawaajiba cuyuuna weeyi markaa kaxalna baa ka xadfan idaa malqaaniyaatu hablaha qurquruxda badani berasna hadday soo banbaxaan yowman maalin hadday soo banbaxaan oo wasajajna ay soo qaanseeyaan alxawaajiba sunnayaasha ay soo qaanseeyaan walcuyuuna indhahana ay soo kuulaan mas'alada afraad waa in cadafka iyo nasbaha labaduba ay wada bannaanaadaan laakiin uu xoog badnaado nasbuhu cadafkuna uu daciif noqdo waa jawaasu nasbihi in la nasbiyo ayaa bannaan calaa annahu mafcuulun macahu mafcuulun macahu inuu yahay ayaa lagu nasbin wa cadfihi in la cadfaana way bannaan tahay maca kowni alcadfi kii oo cadafku noqonayo daciifan daciif cadafkii waa daciif nasbihiina waa qawi labada wajiba laakiin way wada bannaan yihiin waa sida tusaalahan oo kale ji'tu waan imid wa caliyan cali agtiisaan imid wa caliyan waa mafcuulu macahu hadda haddaan saa u nasbiyo haddaan godana ji'tu waan wa caliyun calina wuu yimid oo caligani wuxuu noqonayaa kii marfuuc ahaayee la godayey ee imanaya macduufka labada wejiba way bannaan yihiin haddaba culimo cadafka ayaa daciif ah in la yidhaha ji'tu wa caliyun waa daciif anuu waan imid calina wuu yimid waa daciif mas'aladaasi sababta keensatay inay daciif noqoto ji'tu wa caliyun waxa weeyi haddii damiir mutasila ama damiir mustatira shay lagu cadfo waxa loo baahnaa faasil in la keeno maxamed ibnu maalig khulaasadiisa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay wain calaa damiiri rafcin muttasil cadafta fafsil bidamiiri lmunfasil haddaad tidhaa ji'tu oo caliga ku soo cadafadis tidhaa waxaad odhanaysaa ji'tu ana wa caliyun baad odhan oo ana baa meeshan la keenaya ji'tu ana wa caliyun baad odhan laakiin anadaa haddii laga tago wa bilaa faslin yarid buu yidhi waa naadir aad bay u yar tahay ji'tu wa caliyan wa inaad tir ji'tu wa caliyun inaad isku cadafto fasli la'aantii waa naadir baa lagu leeyahay waa daciif markaa mafcuulu macahuga ka fiican mas'alada shanaad waa inuu cadafkuna bannaanaado mafcuulu macahunimo in lagu nasbiyaana ay bannaanaato labada weji jawaasul wajhayni waa labada weji oo bannaanaada maca kownil cadfi cadafku kii ahaanaya raajixan mid xoog badan cadafkii ayaa xoog badnaanaya jaa'a muxamedun muxamed baa yimid wa caliyun calina wuu yimidoo caligaa waan godaya waa cadaf markaa ama jaaa muxamedun muxamed ayaa yimid wa caliyan cali agtiisa ayuu yimid wa caliyan waa nasbinayaayo waxaan ku nasbiyey mafcuulu macahunimo ayaan ku nasbiyey markaa jaaa muxamedun wa caliyan ama jaaa muxamedun wa caliyun labada wejibo way bannaan yihiin cadafkaana xoog badan maxaa cadafka raajix ka dhigay waxa ka dhigay cadafka raajix likownihi aslan walaa muqtadiya walaa muqtadiya lilcuduuli canhu waa asal cadafku wax keena in laga baydho ama wax daciifiyaa toona ma jiro jaaa muxamedun wa caliyun ama jaaa muxamedun wa caliyan shantaa weji ayaa inoogu bannaan magaca mafcuulu macahuga ah waxa daba dhaca baabu makhfuudaati alasmaa ayaynu halkan ku arkaynaa makhfuudaat alasmaa baynu halkan ku arkaynaa baabu makhfuudaati alasmaa asmaada la khafdinayo baabkii lagaga warramayey wey culima haddaba waxaad ogaatiin asmaadu mansuubaad hadday yihiin halkaas ay nagaga dhammaadeen makhfuudaatu alasmaana waa ismi la khafdinayo oo laba caamil uunbaa khafdiya inuu xaraf jaar khafdiyo iyo inuu mudaaf khafdiyo labadaa uunbu mid ahaan khafdini ama xaraf jaar baa khafdin ama mudaaf baa khafdin waxaan labadaa ahayn oo khafdinayaa culima ma jiro xaraf jaar iyo mudaaf baabu makhfuudaati alasmaa ajruumiga iyo kutubbaa qorta saddex bay u qaybsamaanoo in makhfuudun bixarfin aynu ka dhigno iyo inaan makhfuudun bimudaafin ka dhigno iyo inaan makhfuudun bitabiciya ka dhigno tabiciye ayay ajruumiga iyo kutubbadani soo qaateen tabiciyadaasi waa daciif eh warama xaraf baa khafdiya ama mudaaf baa khafdiya bas tabiciya waxba ma khafdiso haddaba haddaad bismi illaahi araxmaani ama marartu bimuxamedin alcaaqili alcaaqilidaas idhaheen tabiciya ayaa khafdisay war waxaa la ogaaday tabiciyadu waxba ma khafdisee kan taabiciihi hadduu makfuud yahay kuu taabica u yahay ka caamilka u unba isna caamil sii ah kolkaa marartu bi bimuxamedin alcaaqili alcaaqilida ayaa khafdinaya haddii lagu yidhaa ba'da ayaa khafdinaysa ayaad odhan ilayn ba'da ayaa matbuucii khafdinaysay yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa almakhfuudu ka la khafdinayaa ilaa qismayni laba qaybood shayga la khafdinayaa waa laba qaybood makhfuudin bixarfin mid xaraf lagu khafdinayo iyo wa makhfuudin bimudaafin mid mudaaf lagu khafdinayo waa labadaa un in xaraf lagu khafdiyo iyo in mudaaf lagu khafdiyo falmakfuudu ka la khafdinayo bilxuruufi xuruuf lagu khafdinayo fa huwa isagu maa yukhfadu waa ka lagu khafdiyo bimin koob iyo labaatan koob iyo labaatan xaraf ayaa loo yaqaanaa xuruufulkhafdo ama xuruufuljar koob iyo labaatan xaraf baa ereyga khafdinaya koob iyo labaatankaa min baa u horraysa waa soo gaagaabsannay mintu macaanida ay faa'iidaysee minta keligeed koob iyo labaatan macno ayay luqa alcarabiya faa'iidayni falmakfuudu ka la khafdinayo bilxuruufi xuruuf lagu khafdinayo fa huwa isagu maa yukhfadu waa ka lagu khafdinayo bimin min baa lagu khafdiyaa marka koobaad mintu haddaba maxay faa'iidayni alibtidaa koob iyo labaatan macnay faa'iidaysaaye ibtidaa baa ka mida waa bilaabasho ibtidahaasi hadduu makaani yahay waa kaiir iyo shaa'ic weeye ibtidahaasi hadduu zamaani yahay waa mas'ale mukhtalafa aayaddan qur'aankaa loo deliishaday inay sugan tahay lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin mintaa awalka gashay waa ibtida zamaaniya weeyaan ibtida zamaaniya kolkaa ibtiduhu makaanina wuu noqdaa oo meel wax laga bilaabayo zamaanina wuu noqdaa hadda hadda halkeed ka timid haddii lagu yidhaa gurigaygaan ka imid baad gurigaas halkii socodka ad ka soo bilowday min baa la gelinaya markaad af ku araysid waaji'tu min bayti ama sirtu min beyti gurigayga ayaan ka imid ama gurigayga ayaan ka soo socday min waa erigaa min ah hadaba mintu waxaa la yidhi ismiga saddexdiisii qayboodba way gelaysaa ismigu saddex qaybood buu ahaaye culima ma xasuusan tihiin kitaabka cashiradii u horreeyey een ku soo dhiganno ismigu inuu saddex u qaybsamaan ogeyn ismi daahira sideeddiisiiba mintu way geli ismi mudmara oo damiira mintu way geli ismi mubhama mintu way gels saddexdii ismiba way gelaysaa waxaad odhanaysaa akhadtu lqalama min muxamedin or qalinka maxamed baan ka qaatay min muxamedin mintaasi ismi daahiray gashay damiir haddaynu u baahannana waxaynu odhanaynaa wa minka wa min nuuxin wa minka mintani hadda kaafkaasay gasho oo kaafkaasi hadda waa damiir haddaan doonayno iyadoo ismi mawsuul ku jirta ama ismi mubhamana waxaad odhanaysaa akhadtu lqalama min haada min haada mintu hadda haadaada iyadaa gelaysaa tufiidu waxay mintu faa'iidaysaa alibtidaa'a wax bilaabanaya sida sirtu waxaan ka soo socday min albeyti gurigaygiibaanmin albeyti gurigii baan ka soo socday xarafka jaar waa min ismiga majruurkiihina waa albeyti calaamatul-jarkiisuna waa kasrada mintaasina ibtide makaaniya weeyaan ibtide makaaniya ayaa la odhanayaa sirtu min albeyti gurigii ayaan ka soo lugeeyey waxaa laynaga doonayaa haddaba culimo ama inaan ogaanaa ay muhiim tahay mintani ismiga daahirka a ah majruur bay ka dhigtaa laakiin ismiga damiirka ah fii maxalli jarin bay ka dhigi ismiga mubhamka ana fii maxalli jarin bay ka dhigi ka labaad waa ilaa tufiidu waxay ilaadu faa'iidaysaa intihaaa alghaaya qaayo dhammaaday ama meel gebagabootay oo socodka lagu soo gebagabeeyey intihaa algaaya waxaad odhanaysaa dahabtu waxaan tegey ila suuqi suuqa ayaan tegey xarafka jaar waa ilaa ismiga majruurkiihina waa assuuqi ilaaduna waa intihe oo waa meeshii lagu gebagabooday culimmadu waxay isku qabteen ereyga ilaada la geliyo ficilka ma la sii mariyey mise lama sii marinin may lama gaadhayo dahabtu waan tegey ila suuqi suuqii ayaan tegey haddaba ilaadaasi iyaduna saddexdii qaybood ee ismigaba way gelaysaa hadduu yahay ismigu daahir waa ila suuq waa suuqan waa tan gashay oo majruur bay ka dhigan hadduu yahay ismigu damiir ilayka baa lagu odhan ilayka ilayka kaafkaasi wey waa fii maxalli jari kaafka maxaa loo hoos dhabi waaya hays odhanin ilaadu xaraf jaar bay ahayde war damiirku waa mebni oo fii maxalli jarmi unbuu noqon ilayka ama ilaya ama ilaynaa baad odhan naadaasa hadda damiiroo fii maxalli jarrina ismi ishaare way geli iyo ismi mawsuulo ilaa haadaa ayaad odhan ilaa haada ama ilaladii baad odhan ilaladii kelmadda saddexaad waa can tufiidu cantu waxay faa'iidaysaa almujaawazata mujaawazo ayay faa'iidaysaa gudbid wax wax gudbaya ayay faa'iidayni waalmujaawazatu mujaawazaduna waa ibticaadu maa qablahaa ka ka horreeya oo ka fogaada camaa bacdahaa ka iyada ka dambeeya ka ka oo ka fogaada ka iyada ka dambeeyo ayaa la yidhaahdaa cantu waxay faa'iidaysaa mujaawazo kolkaa waxay ka dhigan tahay waxa canta ka horeeya ayaa ka cararaya canta waxa ka dambeeya labadaa shay baa kala cararaya balad eeg ramaytu sahma leebkii waxaan ka riday canilqawsi qaansada bal eeg ramaytu sahma canilqaws canta waxa ka horreeya waa asahmi wuxuu ka cararayaa canta waxa ka dambeeyo qaansadaa rididda darteed leebka marka la rido dee wuu cararaa haddaba talow can abi hurayre markaynu leenahay abi hurayre maxaa ka cararaya can abi hurayra baynu abi hurayre maxaa ka cararaya xadiidkanuu sheegay baa ka cararaya soomaalidu waxay ku maahmaahaan hadal af dhaafay afaafdhaaf bay yidhaahdeen hadduu hadalku afkaagaba ka soo baxo dee afaaf buu dhaafay oo suuqii isagoo yaalla ayaad u tegaysaa cantu haddaba wax kala cararaya ayay faa'iidaysaa waa mujaawasada waxa aan ku tilmaamayno wax kala cararaya ayaa can tufaa'idayni can tufiidu waxay faa'iidaysaa almujaawasata mujaawaso iyo gudub walmujaawasatu mujaawasaduna waa ibticaadu maa qablahaa ka ka horreeya oo ka fogaada camaa bacdahaa ka iyada ka dambeeya sida ramaytu sahma leebkii waxaan ka riday canilqawsi qaansadii ayaan ka riday xarafka jaar waa can ismiga majruurkiihina waa alqawsi calaamatuljarkuna waa kasrada weeyaan haddaba camtu waxay gelaysaa saddexda qaybood ee ismiga aan ku naqaanay kow waxaad ogaanaysaa ismi daahira weygeli oo majruur bay ka dhigi laba damiirka weygeliyo canhu baa lagu odhan canhu ha'daa yari hadda waa damiiro waa ismiyo isminimadeedaba cantaa sheegaysa illan waa xaraf jaar eh canhu ha'daa oo haddii lagudhaa cantu xaraf jaar bay ahayd ha'da maxaa loo hoos dhigi waaye war dee waa mebni ismiga daahirkunbaa mucraba kuwan kale waa mebni waa fii maxalli jarri ismu ishaaraha weygeliyo can haadaa ayaad odhan ismiga mawsuulna weygeliyo caniladii baad odhan kelmadda afraad waa calaa tufiidu calaadu waxay faa'iidaysaa alisticlaa'a sarrayn ayay faa'iidaysaa xisiyan kaana ha ahaado mid muuqdo oo la arki karayo ow macnawiyan ama ha ahaado mid macnawiya oon la arki karaynin waxaynu odhanaynaa jalastu cala alkursiyi kursigii baan ku dul fadhiistay hadda calaadaasi waa xaraf jaar alkursiyina waa ismi majruura calaamatljarkiisuna waa kasrada jalastu cala alkursiyi markaynu nidhaa jalastu waxaan ku fadhiistay cala alkursiyi kursiga ayaan ku dul fadhiistay xarafkii jaar waa calaada ismiga majruurkiihina waa alkursiyi calaamatljarkuna waa kasrada wey jalastu cala alkursiyi haddaba calaadu dul bay faa'iidaynaysaa wax wax ka sarreeya wayna muuqataa kursigan sidaan uga sarreeyaa dee waxaad og tahay mararka qaarna macnawi noqotaaba macnawi ayay noqotaa sarrayntaasi calaadu haddaba waxay gashaa ismigii daahirka ahaa sida cala alkursiyi aynu u nidhi waxa kaloo calaadu ay gashaa ismigii damiirka ahaa oo calayhi baa laodhan ama calayka baa lagu odhan ama alayhim calayhim waxa kalay gashaa ismi ishaari iyo ismi mawsuul calaa haadaa iyo cala aladii qaala tacaalaa alle ayaa yidhi tilka rusulu rusushaa fadalnaa waannu fadilnay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayaanu ka fadilnay xarafka jaar waa calaa ismiga majruurkiihina waa bacdin calaadaasi dulbay faa'iidaynaysaa wax wax ka sarreeya laakiin sarrayntaasi sarrayn xaqiiqaa ah ma aha oo dee muuqatood isha saaraysid waa nebi nebi ku dul fadhiya miyaynu aragnay dee ma jiro haddaanoo kursi ku dul fadhiya waad i arki kartaa kolka waxaa la yidhaahdaa sarraynta ayaa la yidhahda ama xisi ha ahaato wax isha la saarayo ama macnawi ha ahaata baa la yidhaahdaa wax sida macnaha uun u kala sarreeya sida macnaha u kala sarreeya iminka maalan laba ninoo ismaamula yaa sarreeya ayaad odhan ka wax maamulo ayaa kala maamulo ka sarreeyaad odhan saw maaha kolka kan wax maamulaa dee ma kan kaluu ka sarreeya ayood arkaysaa isagoo dul yaalla waa maya waa macno ahaan bay u kala sarreeyaan waa tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin rusushaa qaarkood baan qaarka kale ka fadilnay buu ilaahay yidhi calaabaana loo isticmaalay rususha kuwii laga fadliga badnaa ayaa calaa bacdin loo isticmaalay haddaba sarrayntaasi waa macnawi baa la yidhaahdaa wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeye walaqad amuru calaa la'iimi yasuubuni famadaytu uma taquultu laa yacniini walaqad amuru waan soo marayaa cala la'iimi ka liita ayaan soo marayaa yasubunii isagoo i aflagaadaynaya ama icaayaya nin liita ayaan soo maraa isagoo i aflagaadaynaya famadaytu kadibna waan tagaayo waan socdaa fuma taqultu waxaan idhaahdaa laa yacniinii aniga ima caayayo ani iima jeedo intaan dhaafaan idhaahdaa ani ima caayayo waxaan kuu sheegayaa gabayaagu waa xakiim waa nin xikmad leh qof xunoo afka kula galay haddaad aragto looma jawaabo ilan afkuu ka xaarayaaye ha u jawaabin waa la dhaafaa waxaa la yidhaahdaa aniga ilama hadlayo bal hadda aduu kuu jeedaa aniga ilama hadlayo baa la yidhaahdaa laakiin haddaad u jawaabto adna xaar run noqoni sababtuna waxa weeye iminka hadduu maalan halka ka dhaqaaqo uu suuli halkana galo oo xaarka isa soo wada mariyo oo isagoo da'aya hadda mid dhuuban oo haddaad saa u riixda dhulka ka soo go'aya ayuu ku yidhi bal kaale hadda musaaraco kaale ii baxo iska kii buu ku yidhi xaar baa da'ayu da'aya waana ilmaha yareed arkaysid haddaad haya tidhaahdood adna u baxda maxaad noqon dabeedna xadna waad kharimaysaa xaarun baad noqonaysaa kolka waxaad ma adiga cidna kuma bixi karto ragga u sareeya war iska kaydaabaaley waan kaa baqayaaye sow kala baqi jirin waan kaa baqayaa dee waad iska sasailayn haddii kale sheekh waxa indhahaagu arkayaan ama caqligaagu garanayo ay indhihiis iyo caqligiisuba garan kari waayeen ama ay arki kari waayeen walaqad amuru waxaan soo maraa buu u dhaartay qadani waa dhaar laamkan ku jiraa walaqad amuru waxaan soo maraa anigu cala la'iimi qof liita ayaan soo maraa yasubunii isagoo icaayaya ka liita waxaa lagu yaqaanaa wuxuu afka la laacaa dadka ka sarreeya fa madaytu kadibna waan dhaafaayo degdeg baan uga tagaa fa'daasi waxay tilmaamaysaa degdeg fa madaytu umata qultu waxaan idhaahdaa laa yacniinii aniga iima jeedo waxaan idhaahdaa aniga qofkuu caayaya anigu ma ihi kelmadda labaad waa fii kelmadda shanaad waa fi fiidu af carabiga saddex macno ayay u timaadaa mar waa ficil ficiliyo faaciloo fiidani sideedanayba jumlo ku tahay oo waa ficiliyo faacil fii inanay oofi baa la yidhaahdaa oo waa wafaa ficlu amarkeedii ya'duna waa faacil fiiduna waa eh, ficil amar fii inanay oofi baa la fiidu mararna waa ismiyo waaba ismiga asmaaulkhamsaa maxaan ku soo barannay fuuka iyo asmaaulkhamsaah dee kaafka inaga reeba fuuba asmaaulkhamsaha soo maaha markay marfuuca tahay waa maxay waa fuu markay mansuubka tahayna waa maxay waa faa markay majruurka tahayna waa maxay fii fii muuna ahayn markaa ereyga fi waa af waa xadiidkii sacad binu mucaad xataa maa tajcal fi fii imra'atika fiida dambe oo kale marna fiidu waa xarafoo waa teenan hadda aynu marayno oo dhex bay faa'iidaysaa teenan hadda waa xarafkii markaa fii tufiidu waxay faa'iidayni adarfiyata darfiyo ayay faa'iidayni sida ana anigu filfasli galaaska ayaan ku dhex jiraa ana anigu filfasli galaaska ayaan ku dhex jiraa hadda fiidaasi waa xaraf jaar alfaslina waa ismi majruura calaamatuuljarkuna waa kasraha fi lfasli alfasli haddaba ismi majruura kol hadduu noqday waa ismi daahira oo fiidani saddexdii qayboodba way gelaysaa ismi daahira weygeliyo filfasli baad odhan damiirna weygeliyo fiika baan ku odhan fiika khisaalun ismi mubhamana weygeliyo fii haadaa baan odhan amaa fi ladii baan odhan kelmadda tufiidu ba'du waxay faa'iidaysaa asababiyata sababnimo ayay faa'iidaysaa asababiyata sababnimo fiidu maxay faa'iidayni baynu nidhi sababnimo ayay faa'iidaynayoo waa sababtii wax loo sameeyey sida darabtu waan garaacay addaaliba ardaygii ayaan garaacay bilu'mihi bisababi lu'mihi xumihiisa dartii ayaan ku garaacay bilu'mihi bisababi lu'mihi xumihiisa dartii baan ku garaacay waxaa laynaga doonayaa halkaa darabtu aaliba bilumihi markaan idhaa darabtu aaliba bilumihi xarafka jaar waa ba'da bilumihi ku jirta ismiga majruurkiihina waa ereyga lumiah calaamatul-jarkuna waa kasraha miimka ka muuqda ba'danina saddexda ismiba way gashaa daahirka way geli sida bilumihi aanun idhi damiirkana way geli sida binaa naada ay u gashay binaa ya inaka anta binaa basiirun binaa naadaa iminka ba ka horaysa ama bikaba dee ama bikiba ama biiba waxa weeye waxaad odhanaysaa ba'du damiirka way gashaa ismiga mubhamkaana way gashaayoo bihaadaa baad odhan ama biladii baad odhan kelmadda toddobaad waa allaam laamku inta badan kasru sitaa laakiin hadduu damiir galo fadxu qaadani laam tufiidu waxay faa'iidayni alikhtisaasa ikhtisaas ikhtisaasku waa wax la kala leeyahay laakiin milki maahee waxa wey xaq unbaa lagu kala leeyahay xaq baa lagu kala leeyahay laakiin lama milkisano maalan masaajidka haddaad halkan kaga tukato dee aduma inaad halkan leedahay aad moodaysaa haddaad masaajidka weligaa intaad safka hore qabsato halkaa inaad ku tukato dee madihiid halkaa ilaahay baa leh waa beydkii ilaahay maalin qofka kaaga soo horreeya iiga kac waa ceeb weeyaan ilaahay beydkiisa meeshan bayturaxmaan ama baytullah baa la yidhaahdaa eeg isaga lama kala leh milki ma galo waa loo siman yahay kolka haddaad aragto qofkaa soo horreeyey dee masaajid baad dulmi ku dhex samaynaysaa iiga ka waa mamnuuc weeye ikhtisaas baa laakiin jiro oo ereygaa ikhtisaaskii macnihiisu waxa weeye haddaad weligaa halkaa yar ku tukato walaalahaaga ku yaqaana intay helayaan meel kale inay kaaga baydhbaydhaan weeye inay kaaga baydhaan yidhahdeen war ninkii hebel ayaa halkan iman jiray waa lagaaga kaaga baydhbaydh laakiin ninka kaaga baydhi garan waaya sheekh kuma qabsan kartid qof hadduu kaaga bayri kari waayo isagoo ku ogu isku soo tuuro iskuma qabsan kartid mas'alada fuqahaa u markay ka warramayeen si adag bay runtii u sharxeen si aad u adag bay u sharxeen waxay yidhaahdeen sijaayad waad dhigan kartaa sijaayad safka hore waad dhigan kartaa haddaad haddaba safkan hore sijaayad dhigato ka yimaadaana wuu iska qaadi karaa bay yidhahdeen bal haddaa had u ka yimaadaana hadduu kaa soo horreeyo dee adiga cibaadadii lagaaga dheereeyey dee safka hore ha qabsanin ilan waxa ka dhalan kartaba hadii laydha nin kastiba meeshu dhigtoha isagaa iskale masaajidkiiyoo safka horeba cidla yahay baa dhici karta oo qof uuna joogin dadkii cibaadada u soo dheereeyeyna la yidhi waa la wada haystaayo halkan hebel baalo halkan hebel baalo halkan hebel baale waa baytullah ikhtisaas baa la dadka waad ka yar mudan tahay uun halkan haddaad adugu ku tukatee laakiin ha moodin inaad leedahood qofka kacsan karto waa ayga oo kale aygu dee ma galo haddaad ay yar carbisato dee jaarkaagu way kaa qaadan karaan hadday doonaan in kastoo ikhtisaasyu jiro oo in lagaaga warwareego ay tahay aygan yar nijaastu milki ma gasho aygan yari milki geli maaye laakiin adaa dadka kaga xaqloo dee ku soo tabcay saw ma aha laakiin hadday jaarku kugu qabsadaan dee iska daa waxba war ma leh waad iskaga dhaafaysaa un macnaheedu waxa weeye wax ku khaas le baa oo shaygan shay qof u khaas ay u khaas yahay allaamu tufiidu waxay faa'iidaysaa alikhtisaasa ikhtisaas ayay faa'iidaysaa sida aljullu heeriyadu lilfarasi faraskay u sugnaatayoo faraskay u khaas tahay xarafka jaar waa laamka lilfaras ku jira ismiga majruurkiihina waa alfaras calaamatul-jarkuna waa kasraha weeye lilfaras markaynu nidhaa kasraha ayaa calaamatuljara lilfarasi waxaad ogaataa laamku inuu ismiga daahirkaa gelayo sidan lilfaras oo kale waxaa kalood ogaataa laamku inuu damiirka gelayo sida lahu oo kale waxaa kalood ogaataa laamku inuu gelayo ismiga mubhamkaa sida lihaadaa iyo liladii oo kale toddobadaa iminka er, toddoba erey ma haynaa toddobadaa erey ayaa jamiical asmaa gala toddobadaa xaraf koob iyo labaatankii toddobadaa u horreeya ayaa jamiical asmaa gelaya oo ismi daahira geli oo ismi damiire geli oo ismi mubhama geli toddobada ku soo xigaa ismi daahira bay ku khaas yihiin toddobada soo socdaa ismi daahira ayay ku khaas yihiin toddobada u dambeeyaana ama waa luqo gaara ama waa ushaad ama waa meelo gaaraan ku soo marnayba saddex todobaad baa laga dhiga koob iyo labaatanka xaraf alkaaf ismi daahira ayuu isagu gelayaa damiirka waa ka mamnuuc ismiga mubhamkaa waa ka mamnuuc haddaba kahaadaa ma aha af carabi kahaadaa ka haadaa ma odhan karaysid dee af carabi odhan maysid ismin shaaniyo ka haadaa welibana inta cafwan damiirka ayaa si gaara loogu diiday damiirka ayaa si gaara loogu diiday culimo damiirka ma odhan karaysid ka anta imaamu nawowi kitaabka minhaajkaa markuu marayey ka huwa buu isticmaalay inaad aragteen mooyaane minhaajka waxaa ku qoran ka huwa baa ku qoran kelmaddaa waxaa la yidhi war muxuu huwa u yidhi bay yidhaahdeen oo kaafkani ma isagaa damiirka gelayey muu ka daaya bay yidhaahdeen ka huwa waxaa laguu ogyahay yahay kaafku inuuna damiirka gelin waa alkaaf tufiidu waxay faa'iidaysaa macna ahaan atashbiih tashbiih waa wax wax u eg muxamedun muxamed ka nejmi xidigoo kale weeyi fi shuhra xagga caansanida maxaynu soo qaadanaynaayoo xarafkii jaarwaakee waa kaafka ka nejmi ku jira ismiga majruurkiihina waa waa annajmi calaamatljarkuna waa kasraha miimka saaran xataa ismi daahiraba iyaduna u gooni tahay tufiidu waxay faa'iidaysaa alqaayata qaayo iyo meel lagu dhammaaday oo hadafah qaala tacaalaa alle ayaa yidhi salaamun nabadgelyo weeyi hiya iyadu xataa matlaci alfajri ilaa intuu waagu ka dilaacayo habeenka laylatulqadriga ah xataa matlaci alfajri xarafka jaar waa xataa ismiga majruurkiihina waa matlaci calaamatuljarkuna waa kasraha weeyi kelmadda tobnaad waa mundu ereyga mundu ah culima bal hadda u fiirsada marna bimacnaa min bay noqotaa minta ibtidaa'iyada ah marna bimacnaa fii bay noqotaa oo mundu dhex bay faa'iidaysaa mundu horta ismi daahiroo zabana unbay gashaa ismi daahira oo welibana zabana mundu muxamed ma odhan kartid waa ismi daahira waana zabanuun zamankaasi welibana maadi iyo xaal labadaasuu noqdaa zaman maadia iyo zaman xaal oo markaa dhacaya zaman maadiya hadday gasho mundudu waa min ibtidaa'iya waa meel wax ay ka soo bilowdeen zaman xaal ah oo markaa dhacaya hadday gashana waa bimacnaa fii oo fii bay la macno tahay mundu tufiidu waxay faa'iidayni alibtidaa'a ibtida iyo wax bilaabanaya idaa kaana azamaanu zamanku markuu yahay maadiya waa wax bilaabanaya hadduu zamanku maadi yahay sida maa ra'aytu caliyan cali maanan arag mundu yowmi alkhamiisi khamiistii laga soo bilaabo waa laga bilaabo oo waa bimacnaa min waa ibtiday faa'iidaysay wa aydan sidoo kale ta'tii waxay u imani bimacnaa fii fii macnaheega ayay u iman waa idaa kaana zamaanu zamanku markuu yahay xaadiran mid jooga sida hadalkaaga maa laqiitu lmucallima mucallimkii lamaanan kulmin mundu yowmina maalinteennan dhexdeeda waa mundu yowmina maalinteennan dhexdeeda lamaanan kulmin waa fii hadda fii yowmina wey kelmadda koob iyo tobnaad waa mud mud ereyga mud ihi mundu unbay la mid tahay oo hadduu zabanku yahay maadina waa bimacnaa min hadduu zamanku xaadir yahayna waa bimacnaa fii zaban uunbayna jirtaa mud mud tufiidu waxay faa'iidayni alibtidaa'a wax bilaabanaya idaa kaana zamaanu zabanku markuu yahay maadiyan sida maa laqiitu lmucallima mucallimka lamaanan kulmin mud yowmiljumca maalintii jumcaha laga soo bilaabo ereyga mudihi waa xaraf jaar ereyga yowmina waa ismi majruura calaamatuuljarkuna waa kasraha wa aydan sidoo kale ta'tii waxay u iman bimacnaa fii fii macnaheega ayay u iman idaa kaana azamaanu zamanku markuu yahay xaadiran xaadir markuu yahay mid xaadira sida maa laqiitu lmucallima mucallimkii lamaanan kulmin mud yowminaa maalinteennan dhexdeeda waa bimacnaa fii markaana kelmadda labiyo tobnaad waa rubba marna badanaa bay noqotaa marna yaraa bay noqotaa waxa kuu macnaynayoo kuu xadidayaana waa siyaaqu lkalaam wa qaraa'inu laxwaal meelaha hadalka laga odhanayo unbaa ku xadidaya erayga rubba ah rubba tufiidu waxay faa'iidayni atakiira takiir bay faa'iidayni badni taaratan mararka qaar wa taqliila yari bay faa'iidayn taaratan ukhraa mar kale wa siyaaqulkalaami qaabka warku u socdo wa qaraa'inul axwaali iyo xaaladaha qariinadooda huwa aladii waa ka yufariqu baynahumaa kuu kala saaraya waxaad odhani ruba akhin walaal badana lam telitu ayna dhalin ummuka hooyadaa ama yaraa ama badana kaa doonta ku macnee waa kolba xaaladda aad joogto nin bakhayla waxaa la yidhi bakhaylku saaxiib male baa la yidhaahdaa bakhaylku saaxiib male nin bakhayla oo walaalba lahayn hadii hadalkaas uu yidhahda aad ku tidhaa ka warran ruba akhin lam talitu ummuka nin bakhayloo saaxiib lahayn baad hadalkaa kula hadashay ma badnaaba mise waa yaraa markaa walaalaynahu iyadaa dhalin intaad leedahay waa yaraa ila waaba bakhayloo saaxiib ma lehe nin macaan ka warran oo ninkii la odhan jiray ah walaalka hadduu malab yahay ha wada muudsan soo maahayn maamaadii carbeed nin malaba oo asxaab badan hadii aad hadalkaa ku tidhaahda ka warran ruba akhin lam talitu ummuka waa maxaad ku macnayni markaana badanaba kolkaa siyaaqu lkalaam wa qaraa'inu alaxwaal waa ka kuhagaya eed ku kala gergeranaysid ee farqiga kuu samaynaya mas'alada saddex iyo tobnaad waa waawulqasam yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa alqasama dhaar ayuu faa'iidayni wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la waan soomi qadan berri in shaa allah waxaan doonayaa wallaahi wowgaasi waa xarafkii jaar allaahina waa ismiga majruurka ah kelmadda afar iyo tobnaad waa taa'u lqasam tufiidu waxay faa'iidayni alqasama dhaar iyaduna qaala tacaalaa alle ayaa yidhi watallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la akiidanna shirqoolla ayaan u samaynay asnaamakum sanamyadiinna bacda an tuwalluu inta aad jeedsateen kadib mudbiriin idinkoo dhabarka jeedinaya wa tallaahi baan doonaya tallaahi ta'da ayaa qasam faa'iidaynaysa allaahina waa ismigii majruurka ahaa afar iyo tobankaa afar iyo toban sow ma marayno toddobadii u horreeyey jamiica alasmaa bay galaan toddobadaa ku soo xigtaana ismi daahir ah ayay ku khaas yihiin oo welibana qaarkood ismiga daahirkaa ah qayb ka mida unbay sii galgalaan afar iyo tobankan u dambeeya waa wax shaada iyo wax luqadgaara iyo waxaan horay u soo aragnay waa ka shaniyo tobnaad khalaa iyo cadaa iyo xaashaa shan iyo toban iyo lix iyo toban iyo toddobiyo toban cashirkii istinaan kusoo dhigannay saddexdaaba iyagoo xuruufuljar'a cashirka istinaha la yidhaah ayaynu ku soo marnay khalaa tufiidu waxay faa'iidaysaa alistinaaa istine wax wax laga soo reebayo sida jaa'al qowmu qoomkii ayaa yimid khalaa bakrin bakar mooyaane xarafka jaar waa khalaa ismiga majruurkiihina waa bakrin cadaa kelmadda cadaa'ihi tufiidu waxay faa'iidaysaa alistinaaa iyaduna istina waxaan odhanayaa wasalanii waxa isoo gaadhay almusaafiruuna dadkii safarka ahaa cadaa caliyin cali mooyaane cadaa caliyin cali mooyaane xarafka jaar waa cadaa ismiga majruurkiihina waa caliyin xaashaa waa kelmadda toddobiyo tobnaad tufiidu waxay faa'iidaysaa alistinaaa istina wax wax laga soo reebayo sida fahima dullaabu ardaydii ayaa fahmay duruusahum cashiraantooda xaashaa caliyin cali mooyaane kelmadda siddeed iyo tobnaad waa lacalla culima lacalla waxaynu u naqaanay inna waa akhawaatuhaa inay ka mid tahay inna waa akhawaatuha oo ismi iyo khabar inay qaadato ayaynu ogayn lacalla ismi iyo khabar ayay qaadanaysay sidaynu naqaanay soo caynkaa ma aha haddaba waxaa laynooga baahan yahay lacalladani iyadoo xaraf jaar ah ayaa jirta oo carabta qabiil qabaa'ishii carbeed ka mid ahayd ayaa u isticmaala xaraf jaar balile eeg hadda gabayaagoogii baaba gabaygan tirinaya lacalle kelmadda lacalli'ihi tufiidu waxay faa'iidaysaa alrajaa'a raje ayay faa'iidaysaa lacalla raja ayay faa'iidaysaa waxaad rajaynayso waa milu qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisoo kalaba lacala allahi fadalakum calayna bishayin ana ummakum shariimun waa nin gabayaa laba nin baa si xun isku caayi jiray si ba'an ba'an ba'an ba'an bay isku caayi jireen midba midka kale ayuu caayi jiray nin baa is yidhi oo jeclaystay warniyow reerkan horta aad iscayidiineed caydo sideed cay ayna weligood ilaawin adugu tidhaahdaa buu is yidhi kolka cayda waxaan weligeed la ilaawin marka aad faraxsan tahay ta lagugu sameeyo haddaad adoo faraxsan lagu caayo weligaa caydaa ilaawi maysid adiga oo cadhaysan haddii lagu caayo markaaba waad ilaawaysaa waayo dareenkaaga qalbigaagaa xidhan laakiin haddii aad dhagaha laadlaadiso oo qalbiga aad ballaqdo oo ammaan aad filato oo haddana cay lagaaga dhigo weligaa ilaawi maysid kolkaa wuxuu is yidhi reerkan cay oo si ayna caydaada u ilaawin waxaad iska dhigtaa sidii wax wax ammaanaya oo kale jidhkeennan caadigii waa caadi iminka maalan adigoo soo jeeda oo og in lagu dilayo hadii lagu feedho wax weyn kuma yeelayo haddii lagu feedho adoo arkaya feedhka waxba feedhkaasi wax weyn ku yeeli maayo laakiin adigoo moogan oo maqan haddii waxaa laga yaabaa lagu xagto ciddadu inay ku dhex carartaa laga yaabaa markan kalena inay middidu kugu fogaan kari weydaa laga yaabaa waxa weeye jidhkaagani hadduu soo jeedo iyo hadduuna soo jeedin wax kala duwan weeyaan ninkani kolkaa reerka wuxuu is yidhi sidii wax ammaanaya iska dhig kadibna cay uga dhig gabayganu tiriyey lacala allaahi fadalakum calayna bishayin anna ummakum shariibun lacalallaahi ilaahay wuxuu mudan yahay buu yidhi fadalakum calaynaa inuu naga kiin fadilay alla ilaahay baa idinka idin doortay ilaahay baa idin fadilay markaasay yidhaahdeen xaqu horta waa maxay baa la jiray wixii cadowga kuu markhaati kaco qofka cadowgaa ihi wuxuu kuu markhaati kaco ayaa la eegaa ilinka naasixi ihi ama ku jeceli wuu kaa indhalalinayaa ma og tahay cadowgaaga waa laga faa'iidaystaa jaaniska cadowgaaga soo arag waa laga faa'iidaystaa wax markay ku yidhaahdiin hoos baa loo eegaayo horta ma runbaabaa lays yidhaha mise waa been laakiin lama maago un oo lama yidhahdun baa tahay lama yidhaah horta aduu is eeg bal hoos isku yar eeg eeg ereyga fadalakuma ah, fadligu wuxuu ahaan jiray luqa alcarabiya waa dheeraad war waxbaad nala dheer tihiin buu yidhi dheeraadkan ba inta badan qiimaha loo yaqaanay sow ma aha waxaan lagula dheeryahay dee ceeb buuba noqon karaaba lacallallaahi ilaahay wuxuu mudan yahay fadalakum dheeraad inuu idin siiyey calaynaa annaga dushayada alle wax weyn baad nala dheertihiin buu yidhi bishayin buu yidhi welibana waa nakiiro waxaan la garan karayn ayaad nala dheertihiin markaasay dhegihii laadlaadiyeen markaasay qalbigii fureen markaasay sidaan war waxa ay idiin qirayaan waa maxay wuxuu yidhi anna ummakum hooyadiin aad ka beeranteene idin dhashay ayaa shariimun isku darle buu yidhi hooyadiin ayaa markay umulaysay xagga hore iyo xagga dambe ay isku faruurmeen shariim kelimatu shariim waxa weeye fustulooga waxa la yidhaha samaydaan aragay gabadhu markay umulayso oo kale xagga hore iyo xagga dambe isku dilaacaan shariim waa loo yaqaana faruurtan caadigaa ah laftiisaba waa la yidhahdaa labadan debnood qofku hadduu jeexan yahayba waa la yidhahdaa xataa labadan debnood waxaa la yidhaahdaa debnaha qaar haddii uu tan jeexan yahay ah, eh, aclam baa la yidhaahdaa aflax baa la yidhahda hadduu ka faruuran yahay faruurkana naqaano hadduu tan kale ka faruuran yahayna aclam baa la yidhaahdaa hadduu labada dabnoodna jeexan yahayba ashram baa la yidhaahdaa ashram ninkii abraha la odhan jiray kacbada ku duulay maalintii kacbada markuu ku duulay shimbiraha ilaahay ku difaacay ninkii carabka ahaa ma garanaysaa ee yaman laga sii qabsaday muxuu lahaa abraha markuu orod isdhigay uu shimbiraha ka dhuuma ayuu ninkii wadada tusayey oo dee nin ka soo horjeeday jeeday waxaanu samaynayo ayaa soo garab cararay wuxuu ogaaday shimbirahan inayna isaga beegsanaynin gabay waa gabaya gabay buu ka soo garab tirinaya abroo cararayuu daba cararaya markaasuu yidhi ayna almafaru walilaahu aalibu walashramu almaqluubu laysa alhaalibu ayna almafaru war xaggeed ku baxsan walilaahu aalibu ilaahay baa ku eryanaye hadduu ilaahay ku eryanaye xaggeed ku baxsan buu yidhi walashramu almaqluubu kii labadaba ka faruurnaa waa la jebiyey laysa alhaalib maanta waxba ma jebinayo ashrab waa isaga markaa shariim iyo shuraym iyo magacyada noocaasoo kale waa faruurta weeyi qofka debnaha wax ka mida faruuran ayaa la yidhaahdaa maxalu shaahidkeennu waa lacalla oo jeraysa allaahida ka dambaysa lacallallaahi mataa waxaynu ku soo barannay mataadu inay mar ismul istifaam ahaan jirtay waxaa kaloon ku soo barannay inay marna ismu shardi ahayd laba ficil jasmisa maantana mataa waxaynu ku baranaynaa xaraf jaar inay tahay tatii waxay u imani bimacnaa min alibtidaa'iya minta ibtidaa'iyada ah waa milu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisoo kaleba sharibnaa bimaayi lbaaxri uma tarafacaad mataalun jajin khudrin lahunana iijuun sharibna way ka cabbeen daruurihii nuunkaa nuunu niswihii daruuruu ku dhacaya asaxaabbuu ku dhacaya baydkan ka horreeyey sharibna daruurihii way ka cabbeen bimaa'il baxri badda biyaheegii ayay ka cabbeen uma tarafacad kadibna kor bay u kaceen mataalujajin mawjado ayay kor uga kaceen khudrin giriin ah lahunna kiiyuu u sugnaadayna iijun qaylo mawjado giriin ah ayay ka tooseen iyagoo qayliyaya buu yidhi daruurihii ninkani gabayaagani falsafadda ayuu aaminsanaa falaasifada qaar falaasifatu lqudaama qaar ka mida ah ayaa qaba roobkan inoo da'aya daruuruhu intay badweynta tagaan ayay luqumo dhaadheer ku arooriyaan badweynta markaasay kor u kacaan iyagoo guuxaya oo onkodaya ilaahay onkodkaasu biyaha ku macaaneeyaa badda markaasay berriga yimaadiinay dib ugu da'aan falaasifatu lqudaama qaar ka mida ah sidaa aaminsanaa gabayaagu halku ka hadlayaana waa halka ah. sharibna way ka cabbeen daruurihii bimaa'ilbaxri badda bay ka cabbeen uma tarafacad kadib bay kor u kaceen mataalujajin mawjado ayay kor uga kaceen khudrin giriin ah lahunna kiiyuu u sugnaadayna ii junqaylo waxaan doonaynaa xarafka jaarmee waa mataa ismiga majruurkiihina waa kee waa lujajin xarafka jaar ee labaatanaad waa lowlaa lowlaa waa xarafkii labaatanaad waa milu qowlihim hadalkooga oo kale lowlaaki inanay haddaadan adigu jiri lahayn fii dalcaami sannadkan lama axjuj maba soo xajiyeen nin baa inan jeclaaday inantii ayaa tidhi xajkaan tegayaa isna isagoon xajba u jeedin buu yidhi xajkaan tegayaa anna markaasuu inantii la hadlayo wuxuu yidhi lowlaakii fii dalcaami lam axjuj buu yidhi inanay haddaadan sanadka xajka iman lahayn adigu anna maba imaadeen buu yidhi lowlaaki xarafka jaar waa lowlaa ismiga ay jaraysaana waa kaafka yaree lowlaaki ku jira laakiin kelmaddani waa iska naadir baynu nidhi oo maaha kelmado badan siba weyhi iyo ragga qaar baa dee xikaayooda kelmada koob iyo labaatanaad waa kay kaydu maynag waynagii marku soo dhigannay kayfo oo fa'da laga xadfay inay tahay haddana waxaynu ku soo dhiganaynaa xarfu tacliil inay tahay aan ficilka nasbinaynin iyadoo ficilka nasbinaysana waan soo marnay kay tufiidu waxay faa'iidaysaa atacliila tacliil iyo sabab wa mima ruwiya can alcarabi carab waxaa laga wariyey waxaa ka mida qowluhum hadalkooga ay yidhaahdeen kaymah kaymah eeg miimka iska fadxi kaymah miimkeega kaymah bay yidhaahdeen lima bimacnaa lima kaymah bimacnaa lima kaymah oo bimacnaa lima ah in sha allahu tacaala cashirkeennu bartaa ayuu maanta inoogu joogayaa ka ayuu inoogu gebagabooday wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam